بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين كيف تزهد في العلو الذي يعقب الندم waxaan ku dhex jirnay kitaabkeennii ama damu lmaali waljaah oo ibn rajab raximah اllahu tacaala uu lahaa kuna sharxay xadiidkii maadibaani jaayicaan marka waxaan ku dhex jirnay qaybtii damu sharaf ama damu ljaah ayaynu ku dhex jirnay waxaanu ka soo hadalnay qaybtii ahayd shuhrada markaynu ka soo baxnayna fasalkii noogu dambeeyaan ku dhex jirnay oo ahaa aariiqu ilaa cilaaji xubi الnafsi lilmaali wاlriyaasa waddada lagaga bogsoodo ama cilaajka u ah maalka iyo riyaasada oy naftu jeclaato jacaylkaas wixii daawada u ahaa ayaynu ku soo jirnay marka culuwiga iyo qofka inuu isu saro mariyo saraynta laba qaybood buu noogu sheegay musanifka raximahullah mid daa'ima oo baaqi ah oo jirayo maxmuuda ah, oo kii xalay aynu ka soo baxnay ah iyo culuwi oo la yidhaahdo alculuw alfaani oo dhammaanayo uu ka dambaynayana nadam iyo shallayto iyo qoomamo ay ka dambayso kaa ayuu marka darsigeenna caawa ka bilaabanaya marka culuwigii iyo sarayntii maxmuudka ahayd waa ka soo baxnay kii madmuumka ahaa dawadiisii buu noo sheegayaa marka wa ama alculuw alfani almunqaicu aladii yacqubu saaxibuhu hadan xasratan wanadaamatan wadillatan wahawaanan wasakaara huwa aladii yushracu zuhdu fiihi walicraadu canhu wuxuu ibn rajab yihi raximah llahu tacaala wa alculuwu sarayntii oo isu saramarintii alfaaniya ee dhammaanaysay oo baaba'aysay oo jiraynin almunqadicu ee go'aysay alladii culuwigaas oo yacqubu ou la cirbinayo la xidhiirsanayo saaxibuhu saaxibkiisu hadan berrito xasratan qoomamo iyo wanadaamatan shallayto iyo wadillatan dulli wahawaanan ihaano iyo liidasho iyo dulli iyo wasaqaaran dulli intaba weeyaan marka adillatu waalhawaanu waasakaaru oo bifatxi saadi saadka la kordhiga ah kullu isku wada macno weeyaano waa bimacna dilla wey dulli unbaa loo jeedaa saaxibkiisa berito qiyaamaha markii la tago wuxuu la kulmayaa ihaanada iyo dulligaas ou la kulmayo kaas buu yidhi fa huwa isa saramarinta adduunka lagu saramaro oo berito qiyaamaha xasro iyo shallayto iyo qoomamo kuu keenayso iyo dulli alladii kii weeye yushracu la jideeyo azuhdu fiihi ay atarku fiihi in laga tago waa midkana loo jideeyey in laga tago zuhdiga bimacnaa tarki baa loo jeedaa iyo walicraadu canhu in laga jeesto faraha laga qaado laga tago waa midka shareecadeenna ay noo jideysay maxaa yeelay aakharadaadii buu dhibayaa midkan adduunka aad ku saramarto aakhiradaadi ayuu dhib u geysanayaa marka waxaa mashruuca inuu qofku ka tago oo uu ka sii baa mashruuca weeyaan markaasu wuxuu yidhi asbaabta looga tegayabuu marka noo tilmaamaya walizuhdi fiihi ka tegistii midkan dulliga ah ee maaragtay culuwigan isa saramarintan ka tegistiisa laga tagaahi asbaabun baa dhexdiisa ku sugnaatay wey sababo sababahu cadiidatun tiro badan marka dhowr sababood buu noo sheegi oo in looga taga keensanayo qofku inuu ka jeesto sabab keenayahay ayuu dhowr nooga sheegi doonaa walisuhdi fiihi ka tegistiisa laga tago midkani yaa dhexdiisa waxay ku sugan tahay asbaabun cadiida sababo aad u tiro badan fa minhaa waxaa ka mid a nadaru lcabdi ilaa suui caaqibati sharafi fi ddunya bilwilaayati wاlimaarati liman laa yuؤddi xaqaha fi اlaakhira ka koobaad waxaa weeye nadaru اlcabdi addoonka inuu eego ou fiiriyo ilaa suuءi caaqibati الsharafi fi اdunya adduunyada oo lagu sara maro oo madax laga noqdaahi cirib xumadeeda inuu eego bilwilaayati wilaayana madax lagu noqdo oo sharaf lagu helo walimaarati amiirnimo iyo madaxtinimo lagu helaahi caaqiba xumadeeda inuu addoonku eego fiiriyo liman qof yacni caaqiba xumo ay u tahay laa yu-addii aanan gudanaynin xaqahaa wilaayadaas xaqeedii imaaradeedii xaqay laheyd aan gudanaynin fi laakhirati aakharo yacni su-ul caaqiba oo filaakhira ah ayuu maaragtay inuu addoonku fiiriyo baa la rabaa buu le midda koobaad qofkaan madaxtinimada raadinayo waa inuu fiiriyaa madaxtinimadan adduunka qofka uu madaxtinimo ku doonaya qofka aanan weliba xaqeeda gudanaynin cirib xumada u dambayso waa artaan dadka in badan ninkii madax noqdo waad ogtihiin markii madaxtinimada laga qaado ama xoogha looga qaado ama maaragtay si kale looga wareejiye qaarkood waaba dhintaanba maba noolaadaan waad ogtihiin markii laga qaado maxaa yeelay noloshii ou rabay ku noolaan jiray buu weynayaa taasoo kale weeye aakharana hadduusan xaqeeda gudanin waxaa u dambaysa nadaamada iyo xasrada iyo qoomadaas u dambaysa weeyaan taa waa midda koobaad wey wa minhaa waxaa ka mida tan labaad nadaru lcabdi addoonka eegidiisii ou fiiriyo ilaa cuquubati aldaalimiin dadka daalimiinta cuquubada ay leeyihiin alla agtii ku leeyihiin waalmukadibiina kuwa mukadibiinta xaqa diido oo xaqi beeniyey iyaguna waxa ay ilaahay agtiisa ku leeyihiin waman dadna ay leeyihiin yani waxa ay ilaahay agtiisa ku leeyihiin cuquubo ah man qofna uu ku leeyahay yunaasicu llaha alla kula doodayo oo ku qabsanayo ridaa alkibriyaai weyninka allah uu weyahay go-ii cadamada iyo weyninka alla kula dhegay maxaa yeele isagoo miskiin oo addoon ah oo xaqiirahoo liitoona adduunkan joogayni shalayna aanan jirin baa kibir sheeganayo kibirkana yaa iska leh allah iska leh allah subxaana wa tacaala marka inuu ilaahay ku qabsado markuu qofku kibraahi oo isweyneeyo kibirkana waa ka soo hadalnay waxa weeye waa bataru lxaqi wa kamdu nnaasi labadaasuu ka koobayay siduu rasuulku noogu fasiray calayhi salaatu wasalaam xaquu qofka diido oo uu beeniyo waa mukadib weye iyo addoommada uu xaqiroo dulmiyo labadaasuu isku darsaday khalqigii uu dhibo marka kaa cuquubada ku dhacayso aakhare inuu qofku fiiriyo markuu qofka caaqilkaa eego labadaa sababood hadda soo sheegnay wuu ka haraya kibirkii iyo yani adduunye maaratay madaxtinimo raadintii waa uu ka joogsanaya weyaan marka qofka kuladooda ilaahayna waad ogtihiin xadiid اqudsigii alkibriyaau ridaai wاlcadamatu izaari faman naasacanii fii waaxidi minhumaa cadabtuhu buu nabigu allah leeyahay subxaana wa tacaala allah baa odhanaya anaa iskale labadaba cadamada iweyninka iyo maarata kibriyaagu midna waa go midna waa hoosguntigaygii ciddii igu qabsato waan cadaabay ha ogaata buu allah leeyahay subxaana wa tacaala markaasuu dadka mutakabiriinta ah aakhare sida ay dulliga ay ku dambaynayaan ayuu axaadiis noo keenaya wa fi sunani yani sunan tirmidi weeye tirmidi sunankiisii waxaa ku sugnaa can inabiyi sala allahu calayh wali wasalam nabigana uu ka wariyey yani tirmidi sanadkiisa uu ku wariyey laakiin saxaabiga laga wariyey waxaa weeye wa can camr bni shucaybin can abiihi can jaddi ayaa laga wariyaa weeyaan marka wuxuu leeyahay qaala nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam rasuulkeennaa yidhi yuxsharu lmutakabiruuna kuwa isweyneeya oo kibro xaqana ku qooqa addoommadana ilaahayna ku kibraahi waa la soo kulmini yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha la keenaya amhaala darri baashaan la yidhaahdo quraanyada oo kale dhuuracasada la yidhaahdo maalkeeda oo kale iyagoo ah ayaa qiyaamaha la keenaya fii suurati rijaali rag suuradoodna leh rag suuradood yani bani aadam suuraddii isagoo leh quraanin suurad bani aadam loo yeelay ayagoo ah ayay imaanayaan qiyaamaha lasoo xaadirina waa wixii uu adduunka ku dhaqmaya cagsigeeda lagu lagu maamulay sooma jeedi adduunku waa isweyneynaya waa isqaadqaadaya soo maa markii xashriga la keenayo qiyaamo waxaa la keenaya isagoo baashaas yani quraanyada yarta ah la eg ayaa la keenaya weya oo suurad bani aadam leh yakhshaahu waxaa daboolaya markaa mutakabiriintii adullu dulligiibaa wuxuu ku daboolayaa min kulli makaanin meel kasta kulligeed buu dulligii ka daboolay ayaga dhanba dulli baa daboolaya wey markaasaa fa yusaaquuna waa la kaxayni ilaa sijnin xabsi baa loo kaxaynaya sijniga oo fii jahannama naarta jahannamo la yidhah dhexdeeda ahaaday yuqaalu lahu sijnigaasna loo yidhaahdo magaciisa la yidhaahdo buulas ama boolas labadaba bidami lbaai wa fatxiha labadaba waa la akhriyaa laamkana mar kastaba waa la kordhigaa weya buulas haddaa tiraahdo iyo boolas haddaa tirado isku mid wey magacaas buu leeyahay xabsiga jahanamo dhexdeeda ku yaallo oo dadka mutakabiriinta oo ah iyagoo daliiliina la gelinayo halkaasaa loo kaxaynayaa markaasaa markii lagu rido yacluuhum waxaa ka kor noqonayo naaru lanyaari ay naaru niiraani naaraha naartooda ka kor noqonayso naarahiibaa naaro badan baa korkooda fuulayo kor noqonayo yusqawna waa la waraabini markay oomaan ay cabitaan u baahdaanna min cusaarati ahli naar dadka ahlu ah yacnii carunka ka daato markay gubtaan yaa carunkaas oo biyo ah baa la waraabinaya wey markaasuu tiinat alkhabaali buu yidhi waxaa weeye tiinat alkhabaal ayaa la waraabinaya tiinat alkhabaalka laftiisa waxaa lagu fasiraa cusaarata ahli naar yani waxa weeye sadiidka iyo maaragtay dheecaanka ka imaanayo iyo maaragtay dadkaas dad markuu qofku gubto waxa ka yimaado kaa ayaa la waraabinayaa weeyaan marka suuradda lagu keenayaahi waxaa weeye waa suuraddaas yacni aad iyo aad xaqiirka oo aho quraanyadaa yarta ee dhuuracasada la yidhaahdo oo kale ayagoo qadarkooda la eg ayaa la keenaya wuxuuna yacni looga loogu suuraynayaa xagga yaraanta iyo xaqiirnimada yaraanta uu yaryahay soo shalay adduunka isma qaad qaadi jirin maanta waa wax yar waana xaqiir weeyaan walidaalika markay maaragtay culammada luqada markay fasiraayaan waxay yidhahdaa dariga waxaa la yidhahdaa annamlu alaxmaru asagiiru baa la yidhahdaa annamlu alaxmar asagiir yacni quraanyada guduudan ee aad u yar taas ayaa la yidhaahdaa darada loo jeedaa weeyaan marka waxaa weeyaan mufradkeedana daratun baa la yidhahda addaru waa jamc wey quraaye weeyaan marka daratun baa mufradkeeduna uu yahay wey waxay dhahaan xagga wasnigeeda markii la fiiriyo boqol dhuuracasadaa yartaa markii laisku keeno markii boqol ayadoo laisku keenayo miisaankeedu waxaa weeye wuxuu la ekaanayaa wasnu xabati min shaciirin baashan heedda la yidhaahdo xabadeeda heedda xabadeeda soo bahal yar maaha kaasoo kaleo miisaankooda boqol ayagoo ou la mid noqonaya agga miisaanka markii boqolkaa hal mid ah ka qaado muxuu qadarkiisu noqon karaa marka waa wax aad u yaro xaqiir ah weyaan aad usii liito wey marka kaasoo kale ayagoo ah ayaa qiyaamaha la keenaya weyaan wakharajahu tirmidiyu imaam tirmidi baa wuu soo saaray xadiidkani iyo waayruhu tirmidi dad aan ahayn culamo aan ahayn ba soo saareen min xadiidi camr bni shucaybin raximah اllahu camr bni shucayb can abiihi oo shucayba can jadihi cabdullahi bni camr bni caas can الnabiy salى اllahu alيه wasalam ayay ka soo saareen xadiidkaas sanadkiisuna waa sanad xasana oo qawi ah baa la yidhaahdaa weeyaan wa fii riwaayatin riwaayo kale waxaa ahayd oo ligayrihi hayri tirmidiy tirmidi riwaayadiisa aan ahayn waxaa dhexdeesa ku sugnaa min wajhin aakhara dariiqo kalena sanad kale lagu wariyey fii hada alxadiidi isla xadiidkan laftiisa markii ayagoo yani la keeno lasoo xashriyo quraayadaas qadarkeedu ay dhan yahay oo kale markii la keeno yatauhum nnaasu dadkiibaa ku istaagayo biaqdaamihim lugahoodaba kula istaagaya gumadahoodiiba ku istaagaya leanna wax yar wey halkaa jooga ummaddii o dhan ku kor soconayso meeshaas cadaabkaba ay intaysan naarta la geynin dadkaaba dullinimo ayay ku is istaagayaan weyaan wa fii riwaayatin ukhraa riwaayo kale oo min hayri wajhin waddo kale lagu wariye ariiqo kale lagu wariyena bimacnaa sanad kale lagu wariyey yaa dhexdeeda waxaa ku sugnaa yata'uhum اljinu wاlinsu wاddawaabu biarjuliha yata'uhum waxaa ku joogjoogsanaya ku istaagayo kuwaas mutakabiriinta ahi aljinu jinnigiibaa ku is istaagayo walinsu insigiibaa ku is istaagayo wاdawaabu wax alla wixii dhulka ku kutubo o dhan dushiisa ku socdo oo dhan ee dawaabtii ahbaa ku soconayo biarjuliha lugahoodayna kula soconaya cagahoodi waa ku is istaagayaan weya xataa yaqdi allaahu xataa yaqdi allaahu ilaa ilaahay ou xukumo bayna cibaadihi addoommadiisa dhexdii u kala saarayo inta xashriga la joogo ee addoommada la kala xukumayana jinnigii iyo insigii iyo daabadihii wixii dhulka ku socdoo idil baa ku joogjoogsanaya maadaama daliiliin ay yihiin waxaana looga dhigay jazo kibirkooda adduunka isqaadqaadayeen baa looga dhigay weyaan wastadana rajulu cumara radia allahu canhu fi lqasasi cala annaasi wasta'dana waxaa idan weydiistay rajulu ninbaa idan weydiistay cumara radia allahu canhu cumar bn khaaab ayuu idan weydiistay muxuu ka idan weydiisanayaa fi lqasasi cala annaasi dadka inuu wacdiyo alqasas hadda waxaa loo jeeda almawcida baa loo jeeda ee iska qise ma ah oo ka sheekee ma ah mawcidaa qofka waacidka ee dadka wacdiyo qaasi bay carabtu tiraahdaa wey marka ninkaas waxay ku sheegeen riwaayaadka cumar ibnu khataab weydiistay idanka waxaa la yidhaahdaa alxaari ibnu mucaawiyat alkindi ayuu ahaa ayaa idan weydiistay inuu cumar ibnu khataab u idna maadaama khaliifa uu ahaa muslimiintii yani amiirulmuminiin ou ahaa inuu dadka wacdiyaba weydiistay markaasaa faqaala cumar wuxuu ku yidhi cumar baa wuxuu yidhi inii ahaafu an taqusa calayhim fatatarafaca calayhim fii nafsika xataa yadacaka allaahu taxta arjulihim yowma alqiyaama xadiidka hadda unbuu la macnaya hadalka cumarna markuu ninkii weydiistay oo yidhi dadka inaan wacdiyaan rabaa baa cumar wuxuu ku yidhi inii ahaafu anigu waan baqi waxaan ka cabsanayaa an taqusa calayhim dadkii inaad wadiso inaad dadkii wacdiso oo markaad dadka wacdiso dabadeed fatatarafaca calayhim aada iska korma iska in adiga dadka ka sarrayso kale aad u moodo markaad dadka wax u sheegto fatatarafaca calayhim fii nafsika naftaada aad mid ka korayso aad ka dhigtood kor yeesho xataa yadacaka allaahu ilaa ilaahay ou ku dejiyo ku yeelo taxta arjulihim dadkii aad iska sare marinaysay lugahooda hoostooda ou ku yeelo yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha ay ayagu kugu is istaageen maadaama adduunkii aad iskibirso iska weynaysiisay marka taasan ka baqiye iska dhaafuu yidhi wacdigaan aad samaynayso haddaadan naftaada ilaalin karin oan kibirka ka joojin karin iska jooji yani saasoo kale wey lanna waa adaan kuu baqaya diinkaadaan u baqayaa iyo aakhiradaadii weeyaan aharkaas sanadkiisa waa jayid baa la yidhaahdaa imaam axmedna fi zuhdi buu kusoo saaraa weeyaan wa minhaa waxaa ka mida cilaajkii iyo dawadii oo asbaabtii kibirka looga yani looga tegila culuwiga loo dhaafi lahaa nadaru lcabdi addoonka waa kii saddexaad wey nadaru lcabdi addoonkii fiiradiisii u fiiriyo ilaa hawaabi mutawaadiciina lilahi fi dunya ilaa hawaabi mutawaadiciina lilah dadka ilaahay u tawaaduco u khushuuco oo isku duleeyo hawaabta ilahay agtiisa ay ku leeyihiin fi dunya adduunka dhexdiisa ay ku helayaan maxay tahay hawaabta helayaan birifcati fi laakhira mar hadday adduunka ilaahay u khuduucdo oo u tawaaducdo oo ilaahay isku dulayso birifcati sarayn aad helaysaa fi laakhirati ahaa baad isku dullaysay isma aadan kibrinin xaqiisii ma aadan raadsanin kuma aadan qabsanin kibriyaaga uu lahaa kuma aadan qabsan weeyaan fainahu ina almra washaniye man tawaadaca lilaahi qofka alla u tawaaduco oo isku maarata isku duleeyahay rafacahu ilaahay waa kor yeela wuxuu ishaarayaa xadiidka imaamu muslim fii saxiixi uu ku wariyey xadiidu abi hurayra ayuu tilmaamayaayo man tawaadaca lilaahi rafacahu allah qofka ilaahay dartii isku duldhigaahi oo isku duleeyaa ilaahay waa kor yeela maalinka aakhira darajo sare ayuu rabbi siiyaa weya wa minhaa asbaabtii waxaa ka mid a walaysa midaana ma ayan walaysa huwa midkan sababkan afraad ma uusan ahaanin fii qudrati اlcabdi addoonka awooddiisa ma oonana saddexda kale uu awoodi kara ilaahay baa siiyey yacnii inuu marka hore tii koobaad waxay ahayd inuu fiiriyo caaqibada wilaayada iyo madaxtinimada su ay leedahay inuu fiiriyo ta labaadna waxay ahayd cuquubada dadka daalimiinta mutakabiriinta ku dhacdo inuu inta fiiriyo ku cibro qaato si aan dulliga ugu dhicin midda saddexaadna inuu ilaahay u tawaaduco saddexdaba qudra loo siiye laakiin tan fii qudrati alcabdi ma aha addoonka awooddiisa dhexdeeda kuma sugna walaakinahuse min fadli illaahi wa raxmatihi alla fadligiisa iyo naxariistiisa ayuu addoonkaasi ku helayaa weeyaan walaakinahu min fadli illaahi alla dheeraadsiintiisa waraxmatihi naxariistiisa ayuu wuxuu ku helayaa maa yucawid allaahu alla wuxuu bedel u siinayo cibaadahu alcaarifiina addoommadiisa caarifiintaho bihi ay bilaahi garanayaan wixii uu siiyo markii waxaan ay ka tagaan oo ay wilaayadan faraha ka qaadaan wuxuu ilaahay bedel uu siinayo taas ayaa loo jeedaa weeyaan oo waa maxay yacni addoommadaa wuxuu u ciwad ahaan u siinayay bedel cibaadahu caarifiina fiihi cibaadahu lcaarifiina addoommadiisa alla yaqaano yacni uu siinayo iyo wazaahidiina kuwa ka tagaahi fii maa yafnaa wixii baaba'ayo dhammaanayo min almaali washarafi maal iyo sharaftii dadka faraha ka qaado ka tago madaxtinimo raadintii iyo maalkii oo qofka diinkiisa ka fasaadinaya qofka faraha ka qaado wuxuu rabbi ugu bedelayo mima yajcaluhu allahu lahu fi dunya wuxuu rabbi u yeelayo adduunka dhexdiisa min sharafi taqwa alla ka cabsiga sharafteeda ayuu ilaahay siina taqwa lagu irsaaqa waxaa kaloo lagu irsaaqaa wahaybat alkhalqi lahum dadku inay ka heybaystaan fi daahiri xagga daahirka maadaama qof ilaahay ka cabsada uu yahay dadkuna waa ka heybaysanayaan wey wa min xalaawati almacrifa macrifada aqoonta ilaahay oo u leeyahay macaansigeeda la siiyo ou macaansado waliimaani rumaynta oo alla ou rumaysan yahay iimaankii ou macaansado waaacati aacadii oo filbaaini gudaha ahayd aacadiisii qalbiga uu rabbi ka aeecayay ou la imaanay filbaaini ou ka macaansado weeyaan yani intaba min xalaawati macrifa alla aqoonta rabbigiisa uu leeyahay xalaawadeedii macaankeedii iyo waliimaani rumaynta alla uu rumaysan yahay macaankeedii iyo wa aacati aacada oo rabbigiisa aeecaya macaankeedii intaba inuu ilaahay ciwad u siiyo fi lbaini xagga qalbigiisa u ka siiyo gudaha uu ka siiyo arrintaasa ilaahay maaratay ciwada u siinaya weya wa hiya midaas oo aacadii iyo macrifat ullaahi iyo alimaanu bihi ayaa waxay tahay iyo sharfu taqwa ayaa waxay tahay alxayaatu ayiba nolosha ayibadaah ee wanaagsan allatii noloshii wacadaha allaahu alla uu ballan qaaday liman camila saalixa dadka camalka wanaagsan sameeyo min dakarin lab ah ow unfa ama dhadig ah lab iyo dhadig kow doonaba ha noqdee dadka camalka saalixa la yimid ilaahay oo u ballanqaaday nolol ayiba adduun iyo aakharaba inuu ku siiyo wa huwa muminun markuu yani camalka saalixa ou qofku samaynayana ou mumin yaho mid ilaahay rumaysan ou yahay marka halkaa wuxuu ishaarayaa aayadda fii suurati naxli ku jirto ayuu shiikhu ishaarayaa oo alla uu leeyahy man camila صaalixa min dakarin aw unhaa wahuwa mumin falanuxyiyanahu xayaatan ayiba walanajziyanahum biaxsani ma kaanuu yacmaluun ayadaas ayuu ishaarayaa weeyaan dadka camalka saalixa la yimaado rag iyo dumar cidday doonaan ha noqdaane markuu camalka saalixa samaynayana mumin ilaahay rumaysan uu yahay waaan waa noolaynaynaa xayaatan ayiba buu ilahay leeyahy nolol wanaagsan ayaan noolaynaynaa fi dunya walaaakhira wey aakhare markuu tagana walanajziyanahum waan ku abaalmarinayna dadkaasi ajrahum ajarkoodii ay soo shaqaysteen awaabtoodii oo kaamila la siini maxaa lagu siinaya biaxsani maa kaanuu yacmaluun waxay soo samayn jireen camalka ugu fiicna ayaa loogu wada qiyaasaha lagu siinaya w wa hadihi alxayaatu ayiba noloshaas wanaagsan oo hadda aanu ka soo hadalnay lam yaduqhaa ma ay dhahminayaan lam yaduqhaa ma aynan dhahmin mana dhadhaminayaan almuluku fi dunya dadka madaxda ahee boqorada iyo madaxweynayaasha ee adduunka keliya israaciyey noloshaasi adduunka kuma dhadhamiyaan walaa ahluriyaasaati dadka madaxtinimada yani maarata ahalka u ahna ma dhadhaminayaan walaa wala alxirsu walaa ahlu lxirsi dadka ku dadaalo cala asharafi sharafta iyo isa iyo ku dadaalana ma dhadhamiyaan noloshaas lama siiyo weeyaan macrifatullaahi iyo aliimaanu bihi iyo sharafu taqwa iyo haybat lkhalqi iyo waxaasoo dhan lama siiyo wey aacadii ilaahay kuma irsaaqo wey kama qaala ibraahim ibnu adham raximah llahu sida ibraahim ibnu adham uu yidhi allahu naxariistee eh. ibraahim ibnu adham yani waxaa la yidhaahdaa eh, abu isxaaq alcajali ayaa la yidhaahdaa waxaa la yidhaahdaa waa sayid zuhaad waxa wey waa nin imaama oo caarifa oo cubaadi dadka ahaaye zuhaadda ahaa ka mid ah yuu ahaa weeyaan marka hadalkii uu yidhi muxuu ahaa low yaclamu lmuluuku wa abnaau lmuluuki maa naxnu fiihi lajaaladuuna calayhim bisuyuuf low yaclamu lmuluuku dadka boqorada hadday ogaan lahaayeen wa abnaau lmuluuki boqorada inamadoodii ay dhaleen hadday ogaan lahaayeen maa naxnu fiihi waxaynu ku dhex jirno macrifat اllah طaacat اllah alimaanu bihi sharaf الtaqwa waxaan ku dhex jirno oo wanaag ah oo qalbigan qalbigan nuuraya hadday ogaan lahaayeen lajaaladuuna way nagula dagaalami lahaayeen calayhi shaygaas annaga aan dhexdiisa ku sugannahay bisuyuufi seefo bay nagula dagaalami lahaayeen weyan laakiin ma i oga cilmina uma leh baa kasii jeediye weeyaan mujaaladada waxaa la yidhaahdaa almuqaawama lagdanka oo kalea la yidhahda waa nagula lagdami lahaayeen weeyaan seef bay nagula dagaalami lahaayeen laakiin nicmadaa waa ka qatan yihiin maba arkaan wax weyn uma arkaan ilaha ka indhasaabay khayrkaa qalbiga iyo nuurkaas uma jeedaa boqoradii buu leeyahay weyan waman razaqahu allaahu allah qofka uu ku irsaaqa daalika xalaawadaas iyo macaankaas iyo macrifadaas qofka uu rabbi ku irsaaqo ishtaqala bihi aacadaasi iimaanka iyo macrifat ullaahi buu ku mashquulaa muxuu kaga mashquulaa can alabi sharaf zaa'ili madaxtinimadan iyo sharafdoonkan ee zuulayo ayuu kaga mashquulaa weeyaan wariyaasati alfaaniya iyo madaxtinimadan baaba'ayso tegayso oo aan jiraynin ayuu aacadaan kaga mashquulaaba maba raadinayo maba jeedaba qofkan cibaadadaasaa la weyn daacadaasaa la weyn ilaahay ku-xirnaanshihiisa nuurkaas ayuu haystaa umaba baahno waxaan tegayo oo maarata qiimaba lama leh wey qaala allahu tacaala alla wuxuu yidhi walibaasu taqwa dalika khayru walibaasu taqwa alla kacabsiga labiskiisa oo qalbiga u gala dalika libaasu taqwahaasi yaa khayrun khayr badan oo wax walba kulliga ka khayr badan weeyaan in ilaahay qalbigaada oo ku sharxo taqwada ilaahay ayaa ka khayr badan weeyaan wa qaala allah wuxuu yidhi man kaana yuriidu alcizata falilahi alcizatu jamiica man kaana qofkii ahaada yuriidu mid doonayo alcizata sharafu qofka doonayo sharafta adduunka laga raadiya maahe falilaahi allay u sugnaatay alcizatu jamiica cizada iyo sharafto idil alla ayay u sugnaatay marka ilaahay ka talab wey ilaahay cizada ka raadso meel kale ha ka doonanin sharafka aakhare iyo adduunba waxa weeye ku-xirnaanshaha ilaahay baa ciziga iyo sharafta lagu helaa weeyaan wa fii bacdi alaahaari aahaartii lasoo guuriyey waxaa ka mida qaar ka mid aha waxaa ku sugnaa dhexdeeda yaquulu llahu caza wajal alla inuu leeyahay alla subxaana wa tacaala inuu oranayo ana alcasiizu aniga axadka sharaftale waa aniga weeye cizada iyo sharafka leh anaa casiiza faman araada alcizata qofka cizi doonayaahi falyuic alcasiiza allaha casiiska ha aeeco sharaf maragta iyo cizi inaa heshid ilaahay adeec subxaana wa tacaala waman araada qofkii doono ciza dunya adduunka sharaftiisa iyo waalaakhirati aakharaba adduun iyo aakhira in daro sharaf qofkii doonayana fa calayhi bitaqwa ha laazimu fa calayhi yani falyalzam wey ha laazimo bitaqwa alla ka cabsigii ha laazimo oo mid ilaahay ka baqay ha noqdo wey marka aarkan waxaa la aar mawduuca weeye ibnujawsi fi lmawduucaat buu ku soo saaraa wakadalika imaam الdahabi wuxuu ku soo saaray isagana fi talkhiisi talkhiis waana waxaa la yidhahdaa waxaana ku jira nin kadaab aho yani la yidhaahdo daauud ibn cafaan oo kadaaba ayaa maarata ku jira weyaan wa kaana xajaaj ibnu araatin raximah اllahu xajaaj ibnu araat yani ninkan waxaa la yidhah waa nin callaama ah culammadii waktigii abu xaniifa ay noolaayeen muftiyiintii joogay buu ka mid ahaa a'imadii waaweyneed buu ka mid ahaa waxaa la yidhahda abu artat anakhaci alkuufi baa la yidhahda waa faqiih wey marka xajaaj ibn artat raximah llahu wuxuu ahaa yaquulu mid yidhaahdo isagoo naftiisa la dagaalayo buu dhihi jiray qatalanii xubu sharafi waxaa i dilay sharafta iyo jacaylkeedaa i dilay buu dhihi jiray yani kaana yaxqiru nafsahu naftiisu xaqiraya faqaala lahu sawaaran nin sawaar la yidhaahdo oo la joogaa wuxuu ku yidhi low itaqayta allaha sharufta haddaad ilaahay ka cabsan lahayd oo taqwada ilaahay aad laazimi lahayd sharufta waad kor noqon lahayd sharaf iyo maarata qiimo walbaba wanaagoo dhan baad heli lahayd ayuu leeyahay weyaan marka aarkaasna waxa weeye abu nucaym ayaa fi lxilya ku soo saaro wakadalika khaiib اbaqdaadi isagana waa uu soo saaraa waxa weeye yani fi taarikhii buu kusoo saaraya weyaan waxa weeyaan marka ahaartaas waxa weeye qof walbaba yani qofka hamigiisa inuusan sharaf iyo adduunyo keliya noqonin waxaad ogtihiin xadiidka imaam tirmidi fii sunaniga ku sugan xadiid anas ibni malik sanad saxiixana uu ku warinaayo tirmidi can rasuuli اllahi sal اlla alay wasalam wuxuu leeyahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam man kaanat alaakhiratu hamahu jacala allahu ghinaahu fii qalbi wajamaca lahu shamlah waatathu اdunya wahiya raagima waman kaanat اdunya hamahu jacala allahu faqrahu bayna caynayhi wafaraqa calayhi shamlah walam yatihi min adunya ila ma qudira lah yani wuxuu leeyahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam man kaanat alaakhiratu hama qofka daarta aakhira hamigiisa ay tahay aakhira uu ka murugoonayo jacala allahu hinaahu fii qalbihi ilaahay hinaatu nafsi buu siiya qalbigiisa ayuu haninimo yeelaa tanaadnimo buu yeelaa wa jamaca lahu shamlahu wixii ka kala daadsanaana waa u uruuriyaa danihiisoo dhan buu ilahay usoo urushaa wa atadtu dunya wahiya raaima adduunyadiina ayada ood san dulaysan ayay dulaysanaa loo ay u imaanaysaa qofkii ayadaa loo soo kaxaynaya u imaanaysa weeyaan marka qofka waxaa weeye waa inuu hamigiisa daar alaakhira uu noqdo weeyaan amaa qofka adduunka uu noqdo waman kaanat waman kaanat iddunya hamahu qofka adduunka hamigiisa ou noqdo jacala allahu faqrahu bayna caynayhi adduun keliya qofka ka fakaraaya oo aanan aakhiro xisaabta ku darsanin faqrigiisa waxaa la labadiisa dood hortooda dhexdooda ayaa la yeelaa markaasaa wafaraqa calayhi shamlahu arrimihiisoo dhanna la kala geeyaa aa la kala tuuraa markaasuu meel u raadsa garan waayaa weeyaan adduunkana walam yatihi min addunya ilaa maa qudira lah adduunna ma helo ilaa wixii ilaahay u qoray mooye ka badan heli mahayo weeyaan marka sidaa darteed adduunyadan qofka inuusan riyaaso iyo maal iyo aysan shuqulinin ayaa la rabaayo aakhiradiisa wax walba ay kala muhiimsanaato weeyaan wa fii hada almacnaa macnahan hadda aanu ka soo sheekaynaynay yaa dhexdiisa waxaa ku sugan shicrun baa ku sugan shicirkaas waxaa loo nisbeeya abulcataahiya ayaa loo nisbeeya weeyaan wuxuu leeyahay alaa inama ataqwى hiya alcizu wاlkaram waxubuka liلdunya huwa اdul wالsaqm walaysa calى cabdi taqiyi naqiisaة ida xaqaqa الtaqwى wain xaaka aw xajam wuxuu leeyahay alaa inama ataqwى all kacabsigu alaa hooya dad tanabahu baraarugo wey inama taqwa all kacabsigu waxaa weeye un iyadaa hiya iyadaa alcizu sharaftii ah wlkaramu karaamadina waa iyada all kacabsigaa sharaftii karaamadiiba ah weyaan all kacabsiga waa alcizu wlkaraama waa isaga wey wa lidunyaa jacaylkaaga adduunka aad jeceshahayna huwa dullu wasaqam huwa dullu waa dulli weeye wasaqamu cudurna waa asaga weeyaan jiro weeye adduun keliya haddaad dalabto isagaa cudur ah buu leeyahay iyo dulli kuugu filan walaysa calaa cabdin addoon dushii ma aha addoonka oo taqiyin rabbigiisa ka baqoo taqi ahi naqiisatun wax nusqaan ah oo liidasho ihi dushiisa kuma sugna goorma idaa xaqaqa taqwaa hadduu alla kacabsigii xaqiijiyo ou dhabeeyo wa in xaaka mid dharka tolaba haba noqdo weeye aw xajama ama xajamaba ha sameeyo ha toobo dadka yani xirfooyinkii ugu liitay haba sameeyo hadduu rabee mid dharka tolo ha noqdo ama mid dadka toobaba ha noqdee yani shaqadaas oo aan shaqooyinka hoose ka midaba haba qabtee waxa weeye marba hadduu ilaahay taqwadiisa xaqiijiyaay wax naqiisa oo dushiisa saaran nusqaan iyo liidashahi ma jirto weya marka adduunka oo la dalbana waa adullu wasaqam taqwada ilaahayna waa cizi iyo karam weeye sharaf weeyaan saasuu ujeedaa weyaan wa qaala saalix albaaji raximah اllahu ninkaa saalix albaaji abu min ahli basra buu ka mid yahay yanii wuxuu nin maaragtay dadkii wanwanaagsanaa ka mid ah weeyaan wuxuu yidhi aaacatu imratun aacada ilaahay oo la adeeco ayaa waxayba tahayba imaarada dhabta ah amiirnimada dhabta ah waa iyada wey waa imaara wey wlmuiicu lilaahi qofka rabbi aeecana amiirun isaga amiir ah muammarun weliba amiir laga dhigay cala lumaraai dadka madaxdaa looga dhigay isagoo amiir ah umarada lafteedu amiir u noqona qofka muiic lilaahi ah ilahay midka aeeco subxaana wa tacaala alaa taraa waad aragtaa alaa taraa sooma aragtid wey ama waad aragtaa haybatahu qofka muiica ahoo ilaahay daacadiisa ku xiran haybadiisa oo fii suduurihim khalqiga dhexdooda quluubtooda dhexdeeda ahaaday dadku way ka heebaysanaan qofka taqiga ilaahay subxaana wa tacaala khashyadiisa ay ku weyn tahay dadkuna way ka heebaysanayaan in qaala hadduu yidhaahdo qofka mutiica ahi hadal hadduu yidhaahdo qabiluu dadkii way aqbalayaan wain amara hadduu faro ataacuu way ateecayaan isagoon askar iyo ciidan iyo midna aana wadanin ayuu wuxuu sameey sameeye yidhaahdabay ay falayaan wuxuu yidhaahda iraahda bay dhahayaan ay aqbalayaan weeyaan hadalkuu yidhahdana way aqbalaan wuxuu farana way aeecaan oo way gutaan weya uma yaquulu saalixu saalixulbaaji haddana asagoo hadalka sii wata wuxuu yidhi yaxiqu liman axsana khidmataka waman calayhi bimaxabatika an tudallila lahu ljabaabira allah buu la hadlaya subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay yaxiqu waxaa xaq ahoo dhab ah liman qof waxaa u dhabowday oo xaq u ah u sugan qofkaasoo axsana khidmataka allahayow shaqadaada hagaajiyey khidmadaadii adigoo kuu shaqaynay hagaajiyey oo waxaa fartayna la yimid wixii a ka reebtana ka haray ilaahay waxaa xaqiiqa buu yidhi oo weliba qofka markuu khidmadaada hagaajiyo waman anta calayhi aad ku galladaysato dushiisa bimaxabatika jacaylkaada aad jeclaatay an tudallila lahu inaad u dullaynayso u laylinayso aljabaabirata dadka madaxda ahe kibirka badan inaad u dullaynayso xataa yahaabuuhu ninkii taqiga ahaa ay jabaabiradii dadkii isla weynaa ee dadka khasbaya wax walba ku samaynayay ay haybaystaan lihaybatihi haybadiisa oo fii suduurihim qalbigooda madaxda ku jira jabaabirada maxayna uga haybaysanayaan min haybatika yani min min ajli haybatika allah adiga haybadaadii oo adiga uu kaa haybaystay oo kaa baqay oo fii qalbihi ku sugan qalbigiisa qofka muiica ku sugan ayay uga hebaysanayaan weyaan marka qofka taqiga ah oo muiica ah waxa weeye xataa dadka jabaabirada ahi waxay uga heebaysanayaan oo qalbigoodii ay uga baqayaan ugana uqiimayn uga heebaysanayaan lanna qalbigiisa ilaahay ku xiran subxaana wa tacaala ilaahay buu ka heebaystay subxaana wa tacaala mar hadday ilaahay cabsidiisa qalbigiisa ay gasho dadkuna waxaa weeye heybadii ilaahay ayay maarata ugu hogaansamayaan wey markaasuu wuxuu yidhi wakulu lkhayri min cindik khayroo idil oo maaragtay min cindika adiga agtaada ahaaday allahayow liwliyaaika ayuu u sugnaaday weeyaan marka qofka muiica ah waa amiir weeye amiir اlumaraa waa asaga dadkuna waa ka hebaysanayaan sida uu maaratay sheikha saalix albaaji uu noo sheegay weeye wa qaala bacdu salaf الsaalix yani wa qaala axadu axadu salaf الsaalix dadkii saalixiinta ahaa salaf saalix mid ka mid ahaa oo la yidhaahdo waxaa magaca aarkan loo sheegaa nin la yidhahdo umayat ashaami ayaa aarkaa iska leh weeyaan wuxuu yidhi man ascadu biاطaacati min muطiicin waa su-aal wey man kuma ascadu ka guulaysi badan ka liibaan badan biaacati aacada yaa uga guulaysa yaa uga guul badan min muiicin qof ilaahay aeecay yani maaratay yaa ka liibaan badan weeyaan yaa uga liibaan badan ma jiro wey alaa hoyay wakullu lkhayri khayr dhammaantii fi aacati alla oo la aeeca ayay dhexdiisa ku sugan tahay wey alaa hooyay waina almutiica qofka aeeco lilaahi alla aeecaa malikun boqor wey fi dunya waalaakhira adduun iyo aakhiraba boqorba isagaa ah wey yacni maadaama allihii koonkan iska lahaa oo makhluuqaadkan ay maaragtay addoommada u ahaayeen macbuudka u ahaa allahaasba qofka u ateecsan yahay isagaa melig ah wey marba hadduu aacaduna waa amarkiisu qaato nawaahidiisii wuxuu ka reeban ou ka haro weeyaan marka kaas ayaa muiica ayaa melig ah buu leeyay boqorka xaqiiqada waa kaa weeyaan wa qaala dunnuun almisri raximah llahu dunnuun yani waxaa la yidhahda ibnu ibraahim abulfayd almisri azaahid alwaacid yani ninkaas zaahidna wuu ahaa waacidna wuu ahaa wuxuu yidhi man akramu man axadkeebaa akramu ka karaamo badan wa acazu ka sharaf badan min man qof inqataca go'ay ilaa cibaadati man axad cibaadadii u go'ay milkul ashyaa'i biyadihi axadkaasoo milkul ashyaa'i ashyaa'ada dhammaanteed milkidooda iyo tasarufkooda iyo maamulkoodaba biyadihi gacantiisa ay ku sugan tahay allah qofka ilaahaygii koonkan oo dhan ay gacantiisa ku sugnayd milkidiisa ay ku sugnayd axad ka ateecay oo muiica u ahi yaa ka sharaf badan yaana ka karaamo badan su-aal wey ma jiro wey cidna kama karaamo kama karaamo badno weeyaan wuxuu yihi sheikha raximah اllahu dakhala moxamed ibnu sulaymaan raximah اllahu amiir lbasra nin basro amiirka ka ahaayoo la yihahdo moxamed ibnu sulaymaan ayaa wuxuu u galay calaa xamaad ibni salma xamaad ibnu salma raximah اllah xamaad ibnu salma waa muxadidkaa taqiineen abu salma alcaabid alcaalimaa la yidhaahdaa waqacada marka amiirkii basre xukumay ninkan caabidkaahe muxadidkaa ayuu u yimid oo gurigii ugusoo u soo galay waqacada bayna yadayhi xamaad ibnu salma buu hortiisa fariistay yasaluhu isagoo su-aal weydiinayo muxuu yidhi kii amiirkaa su-aasha weydiinayo faqaala lahu wuxuu ku yidhi amiirkii maxamed ibnu sulaymaan yaa wuxuu yidhi yaa abaa salma abu salamow maalii lii maxay tahay shanigayga maxaa ii sugnaaday xaalkaygu waa sidee kulamaa nadartu ilayka mar kastoo adiga aan ku fiiriyo aan ku arko irtacadtu yani waan jareeyaa ma ujeeda waa gariiraa aniga dha waa gariiraa buu yidhi faraqan liajli faraqin cabsi oo minka adiga xaggaada ahda kaa baqayo anigana amiir kuu ah oo magaaladii madax ka ah raciyadeydaad ka mid tahay haddana markaan ku hor fadhiisto kuu imaado aniga dhawaa jaraynayaha xaalkaygu muxuu yahay buu yidhi markaasuu qaala yidhi abuart waxaa dhahayo xamaad ibnu salama ayaa wuxuu leeyahay lianna alcaalima qofka caalimka ahi idaa araada bicilmihi wajha allaahi hadduu cilmigiisa ilaahay dartii ula jeedo aysan wax kale dan kale adduuniya aysan ku wadanin khaafahu kullu shayin shay kasta kulligii baa ka baqo shay walba kulligii markuu cilmigiisa ilaahay daraaddii ula jeedo wax walba kulligood baa ka baqaya wey laakiin wain araada hadduu ula jeedo cilmigiisii an yukira bihi cilmigii inuu ku badsado alkunuuza kansiyaalo iyo xoolo iyo maal inuu ku badsado uu doonayahay uusan ilaahay dartii uusan cilmigiisa uusan ula jeedin khaafa wuu baqaa isaga laftiisa caalimkii min kulli shayin shay kasta kulliga isagaa ka cabsanaya sababa isaga ilaahay cabsidii dadka quluubta ay ka cabsan lahaa inta laga siibo baa isagu baqayaa weeyaan marka qofki ilaahay ula jeedo khaafahu kulu shay qofka aan ilaahay dartii cilmigiisa ula jeedinna khaafa min kuli shay shay kasta kulliga asaga ka baqayo aarkaasna sir aclaam nubala ayuu imaam dahabi kusoo saara lakin waa daciifa la yihaahda wamin hada yani midkan waxaa weeyaan waxaa ka mida qowlu bacdihim culammadii qaarkood ay yidhaahdeen culammadii qaarkood hadalkaan ka soo sheegnay macnihiisa waxaa weye culammadii qaarkood waxay yidhaahdeen maxay dhaheen alىa qadri haybatika lilaahi khaafuka alkhalqu calaa qadri haybatika cabsidaada lilaahi alla aad ka haybaysatood ka baqdaay inta ay la eg tahay qadarkeeda iyo yakhaafuka alkhalqu adiguna khalqigii kaa haybaysanaya oo kaa baqaya wa calaa qadri maxabatika lilaahi jacaylkaada alla aad jeceshahay inta uu leegiya qadarkiisa uu yahayna ayuu yuxibuka alkhalqu khalqiguna adiguna kugu jeclaanaya inta ilaahay jeceshahay bay dadkuna ku jeclaanaya inta ilaahay ka baqda ayay dadkuna kaa cabsanayaan wey wa calaa qadri ishtiqaalika bilaahi intaad alle ku mashquulsan tahay oo aad maaragtay daacadiisa iyo diinkiisa iyo khayrkiisa aad ka shaqaynayso yay tashhalu lkhalqu khalqigiina ay ka shaqaynayaan biashqaalika shaqada shaqadaadiiba aadi kuu qabanayaan weyaan marka ilahay u shaqayso dadkaa kuu shaqaynaya adigana khalqigaa ilahay kuu soo diraa weya hadalkaas ayaa macnaheedu yahay weeyaan wa kaana cumar bnu khaaabin radia allahu canhu cumar bn khaaab baa wuxuu ahaa allah ka raadi noqday yowman maalin yamshi mid socdo yamshi ou socdo waraa'ahu cumar gadaashiisu qowmun dad dad baa gadaashiisii socday oo min kibaari muhaajiriina muhaajiriintii saxaabada kuwoodii waaweynaa ka mida cumaroo sii socda bay soo dabagaleen ay daba socdeen markaasaa faltafata cumaraa milicsaday oo gadaal fiiriyay dadkii ka dambeeyey buu iltifaat ku sameeyo eegay fara'aahu markaasuu arkay dadkaa saxaabada iyo muhaajiriinta dadka ugu waaweynaa soo daba socda markii cumar uu soo milicsaday ay arkeen fakharuu calaa rukabihim haybatan lahu fakharuu way dhaceen calaa rukabihim jilbahoodiibay yani jilba jabsadeen weeyaan haybatan lahu cumar ay ka haybaysanayaan lanna cumar yani meeshuu mara shaydaan ma maraa la dhihi jire saasa dhihi jireen haybada cumar ay ka haybaysanayaan dartii ayay jilbihii ay jilba jabsadeen weeyaan markuu cumar tii arkay fabaka cumaru radi allahu canhu cumarna waa ooyey markaasuu qaala wuxuu yidhi allahuma yaa allahuma allahayow inaka adiga taclamu waxaad og tahay nii akhwafu laka minhum anii aniga akhwafu mid cabsi badan inaan ahay waad og tahay minhum kuwaas aan ka cabsi badana laka adiga aan kaaga cabsi badana kuwa aniga hadda iga heybaysanaya anaa kaaga cabsi badan ilaahay waad ogtahe fakfir lii ilaahay ii dhaaf buu yidhi aarkaasna yani waxaa la yidhaahdaa waa daciifun jiddan baa la yidhaahdaa aaduu daciif u yahay baa lii wa kaana alcumariyu yani alcumari ninka la yidhaahdo waxaa la yidhahdaa waa cabdullaahi ibn cabdilcaziiz ibn cabdillaahi ibn cumar ibn khaaab wey azaahid alcumari baa loo yaqaanaa ninkaas la yidhaahda cumari oo cabdullaahi magaciisa uu yahay raximahu llahu yaa wuxuu ahaa qad kharaja mid baxay ila alkuufati kuufa ayuu aaday ila arashiid yani ninkii min min khulafaa'i bani cabaas markii khaliifka ahaa ee khaliifa rashiid ahaa ayuu aaday muxuu u tegey liyacidahu inuu wacdiyo u aaday wayanhaahu wana waxa uu samaynayana uu ka reebo wixii munkarana uu ka reebo ayuu u aaday markuu kuufo u aaday yaa fawaqaca arucbu fii caskari rashiid yacni dadkii mucaskarkiisii joogay ama askartiisii ahaa ciidamadii oo rashiid ou lahaa ayaa argagax ku dhacay iyo cabsi ayaa ku dhacday lamaa samicuu markay maqleen binusuulihi ninka la yidhahda alcumari cabdullaahi alcumari yacni imaatankiisii ou soo degay ayay wada baqeen oo way wada cabsadeen buu leeyay xataa low nasala bihim haddii uu ku soo degi lahaa caduwu miati alfin yani cadow miat miat caduwu miati alfi nafsin cadow oo boqol kun oo ciidan ah hadday ku soo degi lahayd cabsida ay alcumari keliya ay ka hebaysteen wuxuu leeyay lamaa zaaduu calaa daalika ciidankaas cabsidiisa kama zaa'id noqdeen ninkaa keliya siday uga baqayaan weeyaan caskartii siday uga cabsanayeen ninkaa zaahidka ah ee caabidka ah ugama aynan baqeen boqol kun oo ciidana hadday imaato ay soo weerarto si ayaan uga baqin bay ninkaa uga baqi jireen buu leeyahay wa kaana alxasanu basriyu raximahu llahu tacaala xasanubasri baa wuxuu ahaa ilaahay ha u naxariisa isagana wuxuu ahaa laa yastadiicu axadun qofna ma uusan awoodi karin an yas'alahu haybatan lahu ardaydiisii oo cilmiga uu u akrinayay yani midna ma uusan awoodin laa yastadiicu axadun qofna ma uunan awoodin an yas'alahu inuu su'aalo haybatan liajli haybatan lahu haybe iyo maarata ka haybaysanaya darteed ayuusan u su'aalaynin wa kaana khawaasu asxaabihi dadka khaaska u ahaa asxaabtiisa oo ardaydiisa ka mid ahaa waxay ahaayeen yajtamicuuna kuwa kulma xasan basri dadkiisa khawaasta waxaa dadka isaga u dhawaa weeyaan yaa waxay ahaayeen yajtamicuuna kuwa kulmo markaase markay kulmaan iyo wayatlubu bacduhu min bacdin an yas'aluuhu can ilmasala qaarkooda qaar kale waxay dhihi jireen war adiga soo su-aal shiikh xasanbasri su-aasha markaasuu ka kala dhihi jira maya aniga maya adiga su-aal ayagaa isweydiin jiray ylubu wuxuu dalbi jiray bacduhum qaarkood min bacdin qaarka kale wuxuu ka dalbi jiray an yas'aluuhu inay weydiiyaan cala masalai xasan inay masalo su soo weydiiyaan faidaa xadaruu marka hadday yimaadaan majlisahu majliskiisa hadday yimaadaan meesha xasan uu ku daraasaynayo cilmiga hadday yimaadaanna lam yajtariuu calaa su'aalihi su inay weydiiyaan kuma dhiiran jirin kuma aya dhiiran jirin xataa rubamaa makatuu ilaa an waxaaba la arkaa inay nagaadaan calaa daalika arrinkaasi sanatan kaamila hal sano oo dhan inaysan waxba weydiinin su-aasha aysan ku dhiiranin haybatan lahu yacni qiimayn iyo heybe ay asagoo ka haybaysanaan darteed aynan u weydiinin marka xataa ardadiisii ka haybaysan jiren sheikha inay su-aalaha ay weydiiyaan marka sanad kaamila laga yaaba inaysan su-aashaasba weydiinin wey maxaynan u weydiinaynin waa haybada iyo agtiisa uu ku leeyahy sababto taqi ilaahay qalbigiisa uu ku xiran yahay buu ahaa wey wakadalika sidaas oo kale kaana malik ibnu anasin malik ibnu anas imaam malik ibnu anas wa imaamu daari اlhijra waxa weeye alfaqiihu almutaxadith alimaam ayaa waxaa la yidhaahdaa malik ibnu anas raximah اllahu yuhaabu waa laga heebaysan jiray an yus'ala in la weydiiyo su'aal xataa qaala fiihi اlqaa'ilu ilaa uu mid yidhaahdo oo gabayga gabayada labadan beydo soo socoto uu yidhi oo ku gabiyo yidhi isagoo ka hadlayo maaragtay malik ibni anas labadan beyd marka waxay dhahaan mar waxay leeyihin waxaa iska leh cabdullahi ibn mubaarak baa iska leh bay dhahaan marna waxay yidhahdaan maya khaliifat ibnu khayaad ayaa iska leh bay dhahaan abyaadaani weeyaan wuxuu yidhi yadacu ljawaaba walaa yuraajacu haybatan wasaa'iluuna nawaakisu ladqaani nuuru lwaqaari wacizu sulطaani اtuqى fahuwa almahiibu walaysa da sulطaani yadacu ljawaaba jawaabtii buu ka tegaa maalik walaa yuraajicu lamana laguma celiyo hadalkii iyo su-aashii laguma celiyo haybatan liajli hayba haybo laga heebaysanayo darteed wasaa'iluuna marka ay su-aasha ka tegayaanna wasaa'iluuna kuway su-aalayana ay yihiin nawaakisu ladqaani gararyaalshooda garkoodii kuwa maaragtay foorariye ay yihiinoo hoos eegayaan yani markay xataa su-aasha weydiinayaan waa nawaakis aladqaan garkoodiibaa jamcu diqnin wey diqniga adqaana lagu jamciya garkoodii ay fooraro hoos ay fiirinayaan wey maxayna uga heebaysanayaan nuurulwaqaari weyninka nuurkiisii iyo wacizu sulaanin yani sharafta sulaanka sharaftiisa sulaani tuqa baan ujeeda wacizu sulaani tuqa alla kacabsiga sulaankiisa xujadiisa cizigeeda darteed ayuu maaragtay bay uga heebaysanayaan aynan su-aasha u weydiin karin ayagoo saa u eegaya bal ayna waa kasoo adqaan yihiin fa huwa marka imaam maalik buu yihi almahiibu kan laga haybaysta weeyaan walaysa daa sulaanan mid awood lahoo ciidan lahoo sulaan lahoo boqorana ma uusan ahan yani sulaan iyo boqortinimo mid u saaxiibna uusan ahayn ciidan ma laha askar ma laha maarata madaxweyne ma aha waa nin caalima maxay uga haybaysteen yani waxa weeye cizu sulطaani tuqa ayaa agtiisa ku weyn weya alla kacabsigiiya ku weyn weeyaan marka yani waxa weeyaan khaiib albaqdaadi aarkaas abyaada wuxuu kusoo saaraa aljaamic liakhlaaq الraawi waadaabi الsaamic ayuu kusoo saaraa weeyaan wa qaala budaylun budayl ibnu maysarata ninka la yidhaahda alcuqayli wuxuu ka mid yahay min alcubaad اlmujtahidiin ayuu ka mid ahaa weeyaan yani dadka zuhaada ahay ahlcibaadada ahaa ayuu ka mid ahaa raximah اllahu tacaala wuxuu ahaa yaquulu mid yidhaahdo man araada bicilmihi wajha اllahi qofka cilmigiisa ilaahay dartii ula jeedo wajha اllahi tacaala ilaahay wejigiisa sareeye ula jeedaa aqbal اllahu calayhi biwajhi markaad cilmiga aa barato alle dartii a u baranayso aad ilaahay ku raalligeli kuna dhaqan ummadana gaarsiiyi adoona waxdanoo ka lahayn aynan jirin allah baa wejigiisa qaabiliyo marka cilmiga ilahay dartii ula jeedo allah kusoo qaabilay wejigiisu kusoo qaabiliya wy aqbal allahu allah wuxuu qaabiliyaa oo ka hor yimaada calayhi axadka biwajhii qaabiliyaa weyaan wa aqbala wuxuu kaloo qaabiliyaayo u maaragtay dadkii u soo jeediyaa wey biquluubi alcibaadi calayhi quluubtii addoommadana addoonkaas ilaahay cilmiga dartii u bartay ayaa quluubtoodii loo soo jeedsaayo way jeclaadaan weya waman camila ligayri illaahi kaa cagsigiisoo marka ka warramaya qofka cilmigiisii ku camalfalo ligayr illaahi ilaahi dartii ayuu maaratay u camalfalo cilmigii u bartay markuu sidaasoo kale sameeyo sarafa allah wajhahu ilaahay baa wejigiisa ka jeediyo allah ka jeesto ma eego mana usoo jeesto markuu alle ka jeestana wa quluuba alcibaadi canhu addoommada quluubtoodiina asaguu ka jeediya dadko dhan baa naco maadaama uusan cilmigiisa ku dhaqmaynin ilaahay dartiina uunan u baranin weeyaan aarkaas oo yaiid ibnu maysrat alcuqayli waxaa soo saaro ibn abi xaatim fi ljarxi wاtacdiil ayuu ku soo saaraa weeyaan wa qaala maxamed ibnu waasicin raximah اllahu maxamed ibnu waasic oo hore tarjamadiisa aan usoo marnay baa wuxuu yidhi idaa aqbala alcabdu biqalbihi cala اllahi idaa aqbala alcabdu addoonka hadduu qaabilo biqalbihi qalbigiisa cala allahi alla uu la soo qaabilo yacni qalbigiisa ilaahay ikhlaas u saafi yeelo weeyaan aqbala allahu calayhi biquluubi اlmu'miniin allana wuxuu qaabiliyaa usoo jeediyaa addoommada muminiinta quluubtooda usoo jeedsaa buu leeyahy wa qaala abu yaziid albistaami raximah llahu abu yaziid albistaami yanii ninkaas sheekhaasi waxaa la yidhaahdaa magaciisa tayfuur ibni ciisa baa la yidhaahdaa waxay culammadu ku tilmaamaan abu yaziid albistaami qoladii maaragtay ahlu tasawufka ahayd bay ku tilmaamaan suufiyadii bal waxaa lagu tuhmaa baa la yidhaahdaa waxdat alwujuud ayaa lagu tuhmi jiray baa la yidhaahdaa kelimaadkiisa uu leeyahayna yani kelimaad waxay ka soo naqliyeen kutubta taariikhda iyo qorto aanan fiicnayn oo tusinayo waxdatulwujuudka yani maaragtay koonkoo dhan inay macbuud wada yihiin waxaa ka mid a hadallada kasoo guuriyaan inuu asaga maruu iska hadlaayo meesha annaga subxaan allah ka dhahno subxaanii buu leya saga isku nisbayna subxaanii nasahnaantayda buu leeya sagaa dhahi jira taasoo kale waxaa laga soo guuriya inuu dhihi jiray jaakada markuu gashto jubbadda markuu gashto dhihi jiray maa fi ljubbati ila allah yani jubbadaan jubbadaan wax ilaah mooye axad kaloo ku jira maleh bimacnaa anaa ilaaha wey wa ujeeda waxaasoo kale wax lamida ayaa laga soo wariyaa kelimaad noocaasoo kale bay ka wariyaan waxay ka wariyaanoo yani maaragtay ee ka mid ay soo guuriyaan waman naaru buu yidhi naar maxay tahay markaasuu wuxuu yidhi laastanidu ilayha hadan anaaba ku tiirsan doonoo yidhi berrito naarta sheegaysaanba anaa barri ku tirsana qiyaama marka la tago jacalayni illaahu liahliha fidaaan waa laga soo wariyay inuu yidhi ilaahay naarta aad sheegaysaanba dadkoo dhanba aniga ilaahay mid lagu furta allah iga dhigo kalimaad noocaasoo kale ahay ku tilmaamaan laakiin hadalkan uu ibnu rajab ka soo guuriyey waa hadal fiican weeyaan wuxuu yidhi abu yaziid albistaami raximah llahu allaqtu dunya alaaan bata allaqtu dunya adduunyadii baan furay alaaan saddex dalqadood baan ku furay batan yani oo go-an oo aan noqosho lahayn weeyaan ayaan furay buu leeyahay laa rijcata lii fiiha ku noqodna uusan jirin aanan ku laabanaynin dib ugu noqonay adduunoo dhan waan furay sii daayay wasirtu ilaa rabbii rabbigayga baan u ahaaday waxdii anoo keligii ah wanaadaytuhu allaan u dhawaaqay bilisticaanati kaalmo weydiisi baan ugu dhawaaqayo waxaan idhi ilaahii adcuuka ducaaa man laa yabqaa lahu hayruk ilaahiya ilaahay macbuudkaygo adcuuka adaan ku baryayaa ducaaa man qof ducadii baan ku baryayaa lam yabqa lahu hayruka adiga mooye cid u harta aysan jirin adig kaliya aad ii hartaan ku baryayaa wey falamaa carafa wuxuu yidhi abu yaziid albistaami falamaa carafa markuu gartay allah sidqa ducaa'i min qalbii ducadayda runnimadeeda qalbigayga uu ka gartay iyo walya'sa min nafsii naftayda quusashadeesa oo qalbigayga ka gartay aan quustay kaana maa warada calaya waxa ugu horeeyo aniga igu soo arooraa wuxuu ahaa min ijaabati ducaa'i ducadaas aqbalkeedii la ajiibay ka midihi an ansaanii nafsii bilkuliya inuu naftaydaba i ilowsiiyey bilkuliyati dhammaanteedba nafteydaba aan iloobo wa nasaba alkhalaa'iqa dadkiina uu soo joojiyey bayna yadaya aniga hortayda uu soo istaajiyey maca icraadi canhum anoo dadka ka jeesanayo anoo dadkii ka sii jeestay inay dadkao dhanba i hordhooban yihiin ayuuba iiga dhigay buu le ducadeedii ajiibisteedu ilaah iiga dhiboy markaasuu wuxuu yidhi ibnu rajaba odhanayo wa kaanuu yuzaaru min albuldaani ninkaa waa lasoo abuyasid albistaami waa la soo ziyaaran jiray oo magaalooyinka looga imaan jiray falamaa ra'aa markuu arkay dadku markay soo ziyaartaana u yimaadaan falamaa ra'aa markuu arkay istixaama annaasi calayhi dadku inay isku cidhiirinayaan oo isaga u la raadinayo yuqaala wuxuu yidhi gabayadan buu tirshay u leeyahay abyaadaanuu tiriyey wuxuu yidhi walaytanii sirtu shay-an min gayri shayin ucaddu asbaxtu lilkulli mawla liannanii laka cabdu wa fi lfu'aadi umuurun maa tustataacu tucaddu laakina kitmaana xaalii axaqu bii wa asaddu buu yidhi yacni wuxuu leeyahay walaytanii aniga shallaytadeeda sirtu shay-an wax unmaan ahaado min hayri shayin wax la-aan oo ucaddu la tiriyo hadallo la fahmi kara maaha shay aan ahaado oo aa min hayri shayin waxaan ahaynoo wax la tiriyana aan ahayn maa noqdo macnaa shay taafiha maa noqdo asbaxtu lilkulli mawlan dadkoo dhanba waxaan u noqday qariib baan u noqday mawla yani qariib mid u dhowo qaraabo la'a baan noqday maxaa yeelay liannanii laka cabdun adaan addoon kuu ahay ilaahayo wa fi lfu'aadi qalbiga waxaa ku sugan umuurun arrimo oo maa tustataacu tucaddu aan la awoodi karaynin tirina in la tiriyo aanan la awoodi karaynin laakina kitmaana xaali xaalkayga qarsoonidiisa aan yo axaqu bi aniga igu mudnaasho badan wa ashaddu yani maarata sadiidnimo badan oo toosnaan badan oo sawaab ah buu leeyahay macalshaahidka waxaa weeyaan ninkaas adduunyau kasii jeestay adduunya mar raba unbaa loo jeeda uu noogu soo guuriye weyaan kataba wahb ibnu munabihin raximah llahu tacaala wahb ibnu munabih ibnu kamil alimaam abu cabdillaahi alcalaama alyamani alihbaari alqasasi asancaani oo hore usoo sheegnay tarjamadiisa weeye raximah llahu tacaala ninkaas la yidhah wahab ibnu munabih ayaa wuxuu qoray kataba wahab ibnu munabih baa wuxuu qoray raximah llahu ilaa makxuulin buu u qoray raximah llahu ou leeyahay amaa bacdu intaa kadib warqad buu u qoraya fa inaka adiga maarata makxuulow asabta waad asiibtay bidaahiri camalika camalkaada wixiisa muuqdaa cinda naasi dadka agtooda waxaad ka heshay sharafan wamanzila camalkaagii aad samaysatay iyo cibaadadaadii dadka agtooda sharaf iyo manilo iyo darajaad ka heshay wey fadlu bibaini cilmika cilmigaaga baatinkiisa bidhkiisa qarsoon waxaad ku doontaa ood ku dalabtaa cinda allahi alla agtii mansilatan waulfa mansilatan darajo iyo wasulfa alla loo dhawaada ku talab maadaama camalkaagii daahirkoo muuqda dadka ay kugu qiimeeyeen qalbigaaga ilaahay dhawaansho ka raadso weeyaan waclam ogow ana ixda almansilatayni labada darajo midkoodna tamnacu inay reebto mansiladaas midood inay reebto min alaakhari kan kale ay reebto bimacnaa waxa weeye cilmigaagii daahir ka ahaa haddii aad adduun ku talabto iyo sharaf iyo madaxtinimo ku talabtahay waxay mancinaysaa hay kaa reebaysaa cilmigii baatinka ahaa sharaftii aad ku heli lahayd ilahay agtiisa ayay kaa mancinaysaa buu leeyahy laakiin ibn rajab baa si fiican noogu fasiray khataru lwuquufi cinda alcilmi aahiri iyo cinwaan ka dhiga in cilmigii daahirka agtiisa la istaaga khatarnimadeeda ayuu kaga waramaya wuxuu yidhi wa haada warkan oo mauleeya wahab bin munabi oo makxuul oo qoray macnihiisu waxa weeye ana alcilma aahira cilmiga daahirkaahi waxa weeye min tacalumi sharaa'ici shareecada barashadeedii la barto wal axkaamtii barashadeedii wlfataawa jawaabtii dadka loo jawaabayey oo diinka looga jawaabayey wlqasasi wadigii qisooyinkii iyo wlwacdi wacdigii iyo wanaxwi dalika wixii la mid ah cilmiga daahirka ihi eh, oo mima kii ka mid ah yadharu linaasi dadka u muuqanayahay yaxsulu waxaa ahaanayo bihi ay bisababihi lisaaxibihi qofkii cilmiga daahirka la yimi saaxibka u ahaa cindahum dadka agtooda waxa u xasilayo mansilatan wa sharafa darajo iyo sharaf ayuu dadka agtooda ka helaya markaad shareecadii barato axkaamtii barato fataawadii qasaski wixii cilmiga daahirkaa qofka waxaa laga yaabaa in lagu qiimeeyo waa shiikh hebel waa caalim hebel in la yidhaahdo ayay dadka agtooda sharaf ku helaan kaa waa mid wey waa qofka ilaahay dartii aan cilmigiisa ula jeedine yani darajo ku gaar ay tahay weyaan waalcilmu lbainu cilmiga baatinkaa almuwadacu fi lquluubi laabahana dhexdooda la yeelay oo ah min macrifat illaahi alla barashadiisa wa khashyatihi alla cabsidiisa wa maxabatii alle jacaylkiisa wa muraaqabatii alle iska ilaalintiisa walunsi bihi ilaahay oo la weheshado washawqi ilaa liqaa'ihi la kulankiisa oo loo hiloobo la jeclaado watawakuli calayhi alla oo la tala saarto waridaa biqadaa'ihi wuxuu xukumo ou rabbi xukumo qadihiisa ah lagu raalli noqdo walicraadi can caradi dunya adduunyada berbirkeeda laga jeeka jeesashadeedii adduunkii alfaani ee tegayo baaba'ayay iyo waliqbaali qaabilidda oo la qaabilo calaa jawhar اlaakhira aakhira jawharteedii albaaqi ama yani maaratay asalkeedii albaqi baaqiga ahaa la qaabilo nicmadii aakhara iyo la qaabilaahi taasna kullu haada midkan cilmigan baatinkaa dhammaantii oo hadda aan ka soo sheekaynay yuujibu lisaaxibihi saaxibkiisa wuxuu u waajibinayaa qofkii la yimid cinda allahi alla agtii mansilatan wasulfaa darajo iyo dhowaansho ayuu ilaahay agtiisa ka helaa waa laba soo maaha kii hore dadka hortiisa dadka agtiisa wax ka helay lanna ilaahay dartii ulama jeedin kanna waxa weeyaan ilaahay dartiisa ula jeeda cilmigiisii allow dhawaansho kaga helay wey markaasuu yihi ixda almanzilatayni hadalkii oo wahbun munabbih buu fasirayaaye labada darajo waa labadaa cilmiyoon islahayne labadaasi tamnacu midood way reebi min alaakhiri kan kale reebaysa haddaa adduun u jeesato kii aakhare waad weyni soo ma kii aakhare haddaa u jeesateen midka adduunkana waa kaa tegay faraad ka qaada oo iska daysa weyaan faman waqafa maca mansilatihi qofka faman waqafa qofka istaago maca mansilatihi darajadiisii cinda alkhalqi khalqiga agtiisa ahayd agtiisa ahayd qofka mansilada istaaga oo bani aadamka wax ka doono wey washtaqala kuna ka shuqloomo ku shuqloomo bimaa xasala lahu wixii u ahaaday wuxuu helay oo cindahum agtooda dadka agtooda uu ka helay bilcilmi aahiri cilmigiisii muuqdayna oo ku helayo min sharafi dunya adduunyada sharafteeda ahay kaas wuxuu leeyahay kaana hamuhu hamigiisi wuxuu noqonaya oo keliya xifda hadihi lmansilata mansiladan oo adduunka darajadan inuu ilaashasadeeda u ilaaliyo cinda alkhalqi dalka agtooda taa tiisaan adduunka inuu ilaashado unbaa agtiisa ahaanayso taasa hamigiisa noqonayo wa mulaasamataha iyo ayada inuu laazimo wa tarbiyataha inuu ayada sii barbaariyo oo maarata rabeeyo wاlkhawfa min zawaaliha inay nicmadan adduunka dhaafto uu ka baqayo kaana dalika xaduhu min allahi tacaala ilaahay nasiibka uu agti ku leeyahay ka unbuu noqonaya wanqataca bihi canhu ilahna waa ka go-ay subxaanahu watacaala markaasuu fa huwa isagu kamaa qaala bacduhum siday dadki yidhaahdeen wey weylun liman kaana xaduhu min allahi dunya weylun halaag waxaa u sugnaaday liman qof kaana agtiisa nasiib u ah addunya adduun keliya ou noqday kaase halaag u sugnaada wey qofka adduun keliya oo nasiibkiisa noqday aakharana aan ku wax ku lahayn kaa ayaa halaagsamay buu leeyahay macnahaas marka ujeedaa wey wa kaana asiri suqti raximah llahu ninkaas siri suqti la yidhaahdo waxaa la yidhahda abulxasan kunyadiisa waa nin warica ah waxaa la yidhaahdaa junayd albaqdaadi buu abtigii ahaa wuxuuna ka mid ahaa macruufu ardaydiisiina wuu ka mid ahaa weeyaan wuxuu ahaa siri suqti raximah llahu yucjibhu miduu cajab geliyo la yaab geliyo maa yaraa wuxuu arkayo oo min cilmi junaydi junayd badaadi yani abu muxamed abadaadi banahawendi ayaa la yidhaahdaa ayuu cilmigiisau la yaabi jiray waa wiilku abtiga u ahaa wey junayd buu abti u yahay suru la yaabi jiray iyo waxusni khitaabihi hadalkiisa wanaagiisa markuu hadlay wa surcati jawaabihi jawaabta markuu markii wax la weydiiyo sida degdegta u jawaabayo surcadeedii degdegeedii buu la yaabi jiray markaasuu faqaala lahu yowman maalinbu wuxuu ku yidhi siri suqdiga hadlayo junayd albaqhdaadi buu la hadlaya waqad sa'alahu can mas'alatin isagoo su'aal la weydiiyey waqad sa'alahu u weydiiyey siri suqdigaa weydiinaya can mas'alatin junayd buu weydiinaya markaasuu fa ajaaba junayd albaqhdaadi wuu jawaabay su wa asaaba wuuna asiiba jawaabta siday ahayd buu uga jawaabay markaas maalintaasbu wuxuu ku yidhi akhsha an yakuuna xadaka akhsha an yakuuna xadaka min addunya lisaanuka akhsha waxaan ka baqayaa an yakuuna inuu ahaado lisaanuka adiga carabkaagu xadaka min addunya adduunka waxaad ku leedahay inuu asaga keliya noqdo yacni waxa weeye carabkaada fasaaxadaada inayba waxaad adduunka ku leedahayba asagu noqotaan ka baqayaa buuyii marka tii hore hadalkii hore unbuu la mid yahay u qiyaasaya wya marka fasaxada tirada badan amay yani aakhiradaada ku dhaafisaabuu ujeedaa weya wa kaana ljunaydu raximah llahu junayd albaqdaadi wuxuu ahaa allahu naxariistee laa yazaalu midaan ka zuulin markii hadalka yani maarata abtigii uu ku yidhi yabkii inuu oynayo min hadihi alkelima kelimadaas oo taas inuu la oynayo kama oonan zuulin aarkaasna waxaa weeye eh, maarata imaam dahabi ayaa siyar aclaam nubala kusoo saara weya waman ishtaqala qofkii ku shuqloomo bitarbiyatihi yacni barbaarintiisa mansilatahu cinda allahi darajadiisa ou alla agtiisa ka helayaa qofka barbaarinteeda ku shuqlooma tacaala sarreeye bimaa dakarnaa wixii aan soo sheegno min alcilmi albaaini cilmigan baainka ku dhaqankii oo quluubtiisii safaha iyo waxa lamidka ah taqwadii ilaahay oo loo jeeda i wa wasala ila allaahi allana ou gaaro fashtagala bihi markaa cilmiga ku shuqloomo camaa siwaahu cilmigaa wixii ka soo haray ilaahay oo cilmigiisa iyo camalkiisaba uula jeedahay wixii ilaahay ka soo haran oo ka mashquulo wa kaana lahu oo u ahaado fii dalika shuqlun arintaasna ay shuqul u noqoto shaqo can alabi lmansilati darajo raadinteeda cinda alkhalqi makhluuqaadka agtiisa darajo laga raadiyaahi ou kaga mashquulo tan ay shaqo u noqoto bani aadamku wxiisana oo faraha ka qaado ka jeestaa wa maca haada ayadoo sidaa ay tahayna fa ina allaha yuctiihi markuu adduunka ka jeesto oo aakhare keliya u jeesta camalkiisa alla keliya mansiladiisa uu raadinayo dadkana uusan waxba ka raadinaynin wuxuu leeyahay fa ina allaha yuciihi allah ayaa wuxuu siinayaa almansilata darajo sare ayuu wuxuu ka siiyaa fii quluubi alkhalqi dadka quluubtooda buu ka siinayaa washarafa cindahum sharaf ayay dadka agtoosa oo ku yeelanaya wain kaana laa yuriidu bidalika haba ahaada midaan doonayninba haba ahaadee isagu yuusanba doonin allah siinayo dadkiiba ilahay usoo jeediya waa tii aan afarti aan soo maraynayo ilaahaybaa quluubtooda usoo jeedinaya weeyaan walaa yaqifu macahum yousanba agtoodaba istaagin bal yahrabu minhu haba ka cararo bal yahrubu minhu haba ka cararo ashadd alharabi carar midka ugu daranba ha ka cararee yacni waxa weeye dadkii ilaahaybaa usoo jeedinayo wayafiru hana cararo ashadd alfiraari cararid midda ugu darnaasho badan haba cararee khashyata muxuu u cararaya khashyata an yaqtacahu lkhalqu can ilxaqi khashyata liajli khashya cabsi darteed oo muxuu ka baqayaa an yaqtacahu lkhalqu khalqigan inay ka gooyaan can ilxaqi allah jala jalaaluhu allihii xaqa inay ka gooyaan yacni dadka agtooda wixii ahaabuu faraha ka qaaday wuxuu u jeestay alla keliyahuu rabaa dadkao dhan waxay doonaan marka ka dhanba sii daayo allah quluubtooda usoo jeedinaya markaasuu ummadoo dhan ba marka isaga yani sharaf iyo cizi agtooda uu ka helayaa wey qaala allahu tacala ilaahay wuxuu yidhi ina aladiina aamanuu wacamiluu saalixaati dadka iimaanka dhabtaa la yimid iyo camalka wanaagsan sameeyey sayajcalu lahum araxmaanu allihii raxmaanka wuxuu u yeelaa wuddan jacayl buu u yeelaa weya yacni jacayl asaga uu jecel yahay addoommadiisana ay jeclaadaan wey ay fii quluubi cibaadihi buu yidhi wa fii xadiiin waxaa ku sugnaa xadiidka bukhaariy muslim way soo saareen xadiid abi hurayra ina allaha alle idaa axaba hadduu jeclaado cabdan addoon hadduu jeclaado naadaa wuu dhawaaqaa wuxuu yidhaahdaa yaa jibriilu jibriilow inii aniga uxibu fulaanan baa jeclaadaye faaxibahu jeclow adigana malkul jibriila loo yeeri laleeyahay hebel anaa jeclaadaye adiguna jeclow fa yuxibuhu jibriilu calayhi salaam malkul jibriil baa jeclaanayo uma yuxibu markuu malakuljibriil jeclaado uma yuxibuhu waxaa jeclaanaya dabadeed ahlu samaai malaaigtii samada ahayd dhan baa qofkii jeclaanayso uma yuudacu lahu waxaa loo soo dejiyaa alqabuulu aqbal ayaa fi lardi dhulka dhexdiisa loogu soo dejiyaa markaasaa khalqigiina ay jeclaanayaan weyaan wlxadiiu xadiidkaan soo sheegin macruufu weeyaan wa huwa muharaju fi saxiixi waxaa lagu soo saaray yani fi saxiix buhaari wa saxiix muslim ayaa lagu soo saaray weyaan wuxuu leeyahay alabu sharafi alaakhira yaxsulu macahu sharafu dunya aakhare oo la dalbo marka aakhiradaada doontaa waxaad helaysaa sharaftii adduunka ayaa iyadana kugu darsamaya wy wabikulli xaalin xaalad kastoo ay tahay fa alabu sharafi alaakhira aakhare sharafteeda doonisteeda yaa yaxsulu macahu waxaa xasilayo la jirkeeda sharafun fi dunya sharaf ayaa adduunka dhexdiisa qofka u xasisho yacni haddaad sharaf rabto aakhare maaragtay alab oo raadi markaasaa tii adduunkana helaysa ilaahay kugu darayaa wey wain lam yuridhu saaxibuhu qofka alabulaakhira doonayahay adduunkaba yuusan doonin walam yalubhu yuusanba dalbine ilaaha ugu darayo weya alabu sharafi dunya adduunka sharaftiisa oo la raadiyana yamnacu sharaf alaakhira aakhara sharafteeduu reebaya adduun haddaad raadiso tii aakharaad gafaysaa weeyaan walaa yajtamicu macahu mana la kulmo wasaciidu qofka guulaystay oo liibaanay waxa weeye man aahara albaaqi aakharadii baaqiga ahayd qofka doorto cala alfaani midda tegayso adduunkiiyo baaba'ayo kan ka doorto kaas ayaa wuxuu yahay qofka guulaysta oo liibaano weeye kamaa fii xadiidi abi muusa radia allahu canhu abu muusa alashcari can ilnabiyi sala allahu alay wasalam uu ka wariyay annahu qaala rasuulka inuu yidhi man axaba dunyaahu qofka adduunyadiisa jeclaadaa adara biaakhiratihi aakhiradiisa buu dhibaya adduunka aad jeclaato oo ayada ay kula tagta aakhradiibay ku hilmaamsiini marka aakhiradaadii baa dhibtay waman axaba aakhiratahu qofka aakhiradiisa jeclaadana adara bidunyaahu adduunkiisau dhibaa weeyaan ee fa aafiruu doorta maa yabqaa midka baaqiga ahe aakhiradii ah raadiya oo iyada doorta ka hormariya wax walba calaa maa yafna waxa dhammaanayo iyada ka hormariya weyaan harajahu imaamu axmed waayru baa soo saaray xadiikaasna waa xadii saxiixa weeyaan wamaa axsana maxaa wanaag badiyey maa qaala abulfatxi yacni ninka abulfatxi la yidhaahdaa raximah llahu waa caliy bn maxamed albusti alcalaama alkaatib shacir zamanihi baa la yidhaahdaa yacni ninkaasi hadalka uu yidhi gabayadiisi maxaa wanaag badiyey muxuu yidhi amraani muftariqaani lasta taraahumaa yatashaawaqaani likhulطaةi watalaaqi طalabu اlmacaadi maca alriyaasati wاlculaa fadaci aladii yafnى lima huwa baaqin amraani laba arrimood oo muftariqaani kuwa kala tegay ahi lasta adigu ma ahid qof yow taraahumaa mid arkayo yatashawaqaani ama yatashawafaani yataxaabaani wayamiilaani inay isjeclaanayaan laba shay oo kala tagtay arki maysid inay isjeclaanayaan likhuldatin shirko ay shirkoobaan iyo wa talaaqin kulan inay maarata isku jeclaanayaan ama isugu soo leexanayaan ma ma ma arkaysid buu leeyahay waa kuwee labadaasi alabu lmacaadi aakharaan raadinaya maca ariyaasati waalculaa adduunkan inaa madax ku noqdaan rabaa oon ku saro marahay wax kulmaaya ma laba shaygo kale tagsoom weeyaan mar hadday sidaa tahay fadaci ladii yafna haddaysan labadiiba kulmaynin kan dhammaanaya oo madaxtinimo doonka adduunka ay ka tag faraha ka qaad maxaa uga tagtaa limaa huwa baaqin midka baaqigo aakharo yani maarata oo taqwadii ilaahay iyo aakharo raadinteedii oo baaqigo weliga jirayo kaas uga tag midkaan adduunkana ka tag faraha ka qaad buu leeyahy maxaa wax ku anfacaya ma aha weeyaan tama alkitaabu calى sharxi اlxadiidi walxamdu lilahi calى kuli xaal wsala اllahu calى sayidina muxamedi waalihi wasaxbihi ajmaciin subxaanaka allahuma bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka waatuubu ilayka shiikha kitaabkan noo alifay ibn rajab alxambali raximah اllahu tacaala ilaahay dembigiisa ha dhaafo miisaankiisa xasanaadkan allah ugu daro culummadii kitaabkaas yani daabacday oo ka soo shaqaysayna ayagana dembigooda alla ha dhaafo annagana ilaahay dembigeenna ha isku dhaafo kuwa ka faa'iidaysto cilmigaasoo ku dhaqmanay ilaahay ha naga dhigo wixii aan ku khaldannana ilaahay ha noo dhaafo wixii aan saxnana waa min allah wey ilaahay subxaana wa tacaala dad ku dhaqmo oo labadaas xadiidkii rasuulka weeye labadaa shay oo dadka diintiisa iyo adduunyadiisa aakhiradiisa baabi'iso waa xubu wa xubu ilaahay subxaana wa tacaala ha naga duwo kuwooda sharta ah dhankooda khayrkana ilahay hana waafajiyo subxaanaka allahuma bxamdika ashhadu an laa ilaha illa anta